الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأما الغسل فيجب على الرجل والمرأة إذا خرج لأحدهما مني في يقظة أو نوم ولو قدره markuu ka soo hadlay weysaqaadkii furuud wuduu iyo maxaad maaragtay wixii burinayey waysaqaadka mar ka soo hadlay haddana musanifku raximahullah wuxuu gudagalay qubayskii wa ama alguslu qubayskii fayajibu wuu waajibaa cala arajuli ninkii buu ku waajibaa waalmar'ati haweenaydii buu ku waajibaa idaa kharaja hadduu baxo liaaxadihimaa axadkoodii iyaduu u sugnaaday maniyun mani uu soo baxo fii yaqdatin soo jeed uu ku soo baxo aw nowmin ama hurdo uu ku soo baxo walow qadratan walow kaana almaniyu qadra hal dhibicba xataa ha aato manidaasi xataa hal dhibic hadday manidaasi tahay qubayskaasaa ka waajibaya wuxuu yidhi qubaysku wuxuu ku waajibaa ragga iyo dumarka labadaba markii labadooda mid ka mida uu ka baxo mani haddii maniyi timaado walow biduuni ilaajba ha ahaato ilaaj la-aanba ha ahaatee haddii maniyi timaadoba qofka maniyiba ka timaado dakarka ama onsaha qubaysa ku waajibi soo ku timaado hordaha ku timaado hal dhibicba xataa hal dhibicba bis xataa hadday tahay qubayska waa waajibaya wa ama qubayska fa waajibaa cala rajuli buu ku waajibaa ninkii walmar'ati haweenaydii buu ku waajibaa idaa kharaja hadduu baxo liaxadihimaa labada midkood isagoo u sugnaaday maniyun mani uu baxo fii yaqdatin soojeed uu ku soo baxo aw noomin ama hurdo uu ku soo baxo walow qadratan yacni waa tacmiim bikulli xaalin ha ku soo baxo si alla soo rab ha ku yimaado manigaasi xataa haba yaraado dhibicba xataa haado ha badnaado ha yaraato firqi kale ma laha wa idaa uulijat ilxashafatu taasi waa kow oo yacni waxa weeyaan hal mid uu kuu sheegay oo qubays ku waajibayo midda labaad waxay tahay wa idaa uulijat haddii la geliyo alxashafatu xashafadii fii duburin aw qublin dubur ama qubul la geliyo wain lam yakhruj yaanu bixinba maniyun mani yuusan bixin walaa waqaca yuusanba dhicin intishaarun intishaarba yuusan dhicine wuxuu yidhi midda labaad oo qubays ku waajibaa waxay tahay xashafadii waa inta birta gudniinku u qabtay dakarka intaas hore weeyaane haddii xashafadaas ay gasho ama xashafada qadarkeedaba ow qadruhaa min almaqduuc kii xashafadii laga gooyey xashafadii qadarkeedii xataa haddii oo maxaad maarata xashafad ay gasho fii duburin gadaal ayay gashay aw qubulin ayay gashay marka wain lam yakhruj yuusanba bixin maniyun maniba yuusan bixin iyosan maniibasa bixin marba haddii ilaaju alxashafati timid xashafati fi lfaraji farjiga hore gadaalba waa loo jeedaa hadduu yacnii haddii marba haddii maxaa la geliyo xashafadaas duburka ama quburka maniba iyosan soo bixini qubayska waa waajibaya walaa waqac yuusan bidhicin intishaarun intishaar yuusan bidhicin yacnii dakarku asagoo yacni aan muntashir ahayn oo aan faafsanayn oo aan taagnayn xataa haba ahaado oo yacnii isagoo ataa isku laalaaban hadduu xataa galo waa noocaas walaa waqaca yuusanba dhicin intishaarun intishaarba yuusan dhicin marka waa saas labadaas qubays ku waajibaa wayajibu waa labadaas maxaa ku waajiba labadaas raggii iyo dumarkii labadiiba qubaaskaas waa ku waajiba labadaasiyo waxaa jira arrin dumarka u gaar ah waa waajibaa qubayskii baa waajibaya cala almar'ati haweenaydiibuu ku waajibaya ida nqadaca xayduhaa xaydkeedii hadduu go'o xaydkii markuu ka go'ona haweenaydii waxaa waajib ku ah inay qubaysato wayajibu waa waajibaa qubayskii cala almar'ati haweenaydiibuu ku waajibaa ida nqadaca markuu go'o xayduhaa xaydkeedii aw nifaasuhaa ama nifaaskeedii uu go'o nifaaskii baa go'ay dhigidhalmeedkii baa go'ay oo waladad ama way dhashayba haweenaydi waa dhashayba yani bian waladat waladan jaafan walad qalalan oo xataa qoyaan bidooni balalin qoyaan la-aan ah xataa hadday haweenaydii ay dhasho qubayska waa waajibaya yacni canug ayay dhashay mar waxa weeyaan canug qoyaan canug markay dhashay haweentii nifaas ayaa yimid nifaaska waxaan soo sheegnay dhigidhalmeedku waa addam aladi ya'ti caqiba alwilaada waa dhiigga yimaada addam اladii yakhruj waa dhiigga soo baxa caqiba alwilaada dhalmada ciribteeda dhiigga soo baxa kaasa nifaas la yihahdaa haddii haweenaydii intay dhasho uusan ka imaanin wax nifaasa oo sideedii meesha iska ahaato qalalan tahay waxa weyaan qubayska xataa waa ku waajibaya oo muxuu waajibayaa waladkan soo baxay sababtiisa u waajibaya ay dhashay sababtooda ugu waajibaya waxaasay dhashay xataa calaqadaadu yani maxay tahay heerka waata weladka uu soo maro nudfatan calaqatan mudqatan iyo qofkii la suureeyey markaas kabacdi xataa calaqo heerka calaqada xataa hadduu ku soo baxo waa xinjir xinjir dhiig haweenaydii waa dhiciday way dhicisay haweenaydii markaasaa ilmihii baa ka waxaysmay way dhiciday marka meeshii waxaa yimid xinjiro ayaa yimid meeshii oo dadka yaqaana oo takhaatiirta iyo awilqawaabil umulisooyinku ay yidhaahdeen waxaani wuxuu ahaa insaan insaan ayuu ahaa oo abuurkiis ayuu ahaa saas ayuu ku soo baxay jiradan ayuuwaa soo baxay waa xanuunsanya haweentaa waa soo baxay xanuunkeed xataa calaqaha calaqa hadduu yahay mudqa hadduu yahay qof la suuray hadduu yahay wuxuu doona yacni waxa weeyaan waa qubayskii waa waajibaya walow calaqatan calaqada markay tahay laakiin waa inay la kala garto eh, maxaa le dhiig caadiga oo xaydka ama ama yani damulfasaadkii iyo waa in la kala gartaa waxaan inay xamli ahayeen yaa kala yaqaana dadka ahlulikhtisaasaadka dadka ah ayaa loo bandhigaya arrinkaas iyagaana markaas kala sheegay hadday yidhaahdaan wuxuu ahaa bani aadam ayuu ahaa waxani oo maxaad soo baxay hadday yidhahdaan calaqana u yahay qobayska waa waajibaya macnuhu waa saas wayajibu qubayskama waajibaa cala almar'ati buu ku waajibaa ida nqadaca marka oo go'o xayd xaydkeed markao go'o aw nifaaso ama nifaaskeed oo go'o aw waladad ama ay dhasho walow calaaqatanba xataa ahaato waxa ay dhashay qubayska waa waajibaya waa goorma nifaaskana goorma qubayska waajiba marka nifaasku go'o waa ida nqadaca xayduhaa aw nifaasuhaa laakiin nifaaskeen weli go'in naagta markay dhasho iyadoon dhigi dhalmeedkii weli ka go waxba qubays ma laha meeshaas wax qubays haba yaraatee wax qubaysa oo waajibku ah ma jiraan qubayska wuxuu imaanaya hadhow marka ay salaad inay tukato ay diyaar u tahay markii waa markuu go nifaasku wa furuud اlgusli qubayska faradyaalkiisuna inaan laba farad wey wa furuud اlgusli qubayska faradyaalkiisu inaani qofku markuu qubaysanay qubays farad ah ama wuxuu ka qubaysanayaa yacnii mani baa ka timid oo nuzuulu lmaniyi ow khuruujuhu mani baa soo baxday ama waxa weeyaan jimaac ayuu qof ka qubaysay ama haweenaydii xayday ka qubaysay ama haweenaydii nifaaskii baa ka go-ay oy ka qubaysanaysaa mar alla marka qubays waajibaba haddii laga qubaysanayo waajib waxa yacni qubayskaas wuxuu leeyahay laba farad waa furuud waa midis miduu ku leeyahay waa furuud اlgusl inaan alأwalu alfarad اlأwal niyat الطahaara ahaaradii niyadeedii wey lisalaati salaad loo dahaaro qaato waa inuu niyeystaa salaad inuu u dahaaro qaadanayo ow amase rafci اxada niyatu rafci اxada xadadka horyelidiisa niyadiisa wey xadadkii alakbari ee weynaa xadadkii weynaa inuu kor noqdo ayaan rabaa ayuu niyeysanaya markaasuu biyaha isku shubaya aw naxwihimaa ama labadaas wixii la mida bilqalbi xaggee laga niyeystaa bilqalbi qalbigana laga niyeysto xaggee lagu niyeysanayaa cawl waxaad xaggee laga najeysanayaa goormuu najeysanayaa maca awali juzin juz midka ugu horeeyana jirkiisii juskoo yaksiluhu ou dhaqayo oo min badani jirkiis ka mida meesha ugu horeysa ee jirkiis ka mida ee uu dhaqayo halkaas hadduu madaxa ka bilaabayo hadduu lugaha ka bilaabayo khiyaar uu leeyahay sida fadliga badan waa inuu madaxa ka bilaabo weliba dhinaca midigtan uu ku bilaabo yani sida sunnaduba ku timid nabiga sal allahu alay wasalam laakiin hadduu marka meesha adood ka bilaawe meesha aad ka bilaabaysid waa inaad ku niystaan haddii adoo qaybdha qaybdha eh, jirka qayb dhaqay haddaad aad niyadii aad inaad inaad niyeyso haddaad markaas haddaad niyeysanaysid ka hor aadna niyeysan ee eh, markaas yacnii aad bilaabaysid niyadii ay kugu soo dhacdo inaadan waxba niyeysan meesha markaas dambe aad ka bilaabaysid wey tii hore o dhan waxba kama jiraan qubayskii hore waxba kama jiro marka alwalu alfardu alawal niyatu ahaarati ahaaradii niyadeedii wey lisalaati salaad loo dahaaro qaato wuxuu niyeysanayaa salaad inuu u dahaaro qaato aw rafci اxada aw amase niyatu rafci اxada xadadka horyedidiisa niyadiisa wey xadadka alabar ee weynaa aw naxwihimaa ama labadaas wax la mid ah labadaas wixii la mid ah bilqalbi qalbigana laga niyeysto goormaa la niyeysanayaa maca awali juzin juz midka ugu horeeya juuskaasoo yaqsilu uu min badani jirkiis ka mid ah famaa ku sii caddeeye warkaas famaa hasalahu uu dhaqo isagu qablahaa qabla niyati uu dhaqo laa yasixu dhaqitaankiisii ma ansixin waa inuu hadda soo celiyaa famaa kii hasala uu dhaqo ninka qaasilkaahi muqtasilkaah oo qubaysanayaahi wixii uu dhaqo famaa hasalahu wixii uu dhaqo qablahaa qablaniyata niyada horteed u dhaqo laa yasixu ma ansaxayo oo qubays ahaan u ansixi maayo dhaqidiisu ma ansixin fayajibu waxaa waajiba haddaba icaadatu qaslihi dhaqidiisa soo celintiisa bacdaha bacda niyati niyada gadaalkeed inuu dhaqidiisa soo celiyaa ku waajibaysa halkaas maxaad uga soo baxday waxaad uga soo baxday alfardu alwali lilqusli haddana aani alfardu aani lilquslina waa kan ahaani midka labaad tacmiimu badanihi badankiisa ku dhammaystiridiisa wey bilmaai biyo lagu dhammaystiro jirhkiisa oo dhan waa inuu biyo ku dhammaystiraa biyaha waa inuu jirhkiisa oo dhan waa inuu biyo ku dhammaystiro tacmiimu badanihi badankiisa dhammaystiridiisa waa bilmaai biyo lagu dhammaystiro walbasharati jirka basharada oo jirka ah lagu dhammaystiro washacri tinta lagu dhammaystiro yacnii daahiran wa baadinan tinta waa inuu dhaqo basharadan kore waa inuu dhaqo jirhkiisa oo dhan biyaha uu kala gaarsiiyo tacmiimu badanihi badankiisa ku dhammaystiridiisa way leedahay bilmaa biyo lagu dhammaystiro walbasharati basharadiisa basharaduna waa jirhkaas naftiisa wey basharadu waa jirhkaagaan oo maqaarkaagaan oo korka adiga dhan kugu yaalla kaas waa shacar tinta oo biyihii lagu dhammaystiro fayajibu waxaa waajibaya haddaba aslu baini kaiifi shacr tintiisu midka ay badan tahay baadinkeeda dhaqidiisaa waajibaya qofka tintiisu badanta garkiisaa weyn tintiisa madaxa ayaa dhaadheeroo waaweyn maxaad maaratay waxaa laga rabaa tintiisa baadinkeeda inuu biyaha qubayska geliyo biyaha weysada waa la fududeeyey oo waxaa lagu yidhi markii horeba waajibkugu maaha inaad yani jir markaad weysanaysid inaad daahirka kali ka dhaqdayaa waajiba laakiin baatinka inaad geliso iyo bashaarada eh, maxaa leeyahay waajib ma ahayn laakiin sababta saas loo yaal waxay qofka weysada waa soo laalaabay qofka dhibaata ku noqonaysa haddii la yidhaha maalin walba shan jeer ama ka badan saas u weysayso geel geeliyo meel walba jir gaarsi waa dhibaato laakiin qubaysku mar walba isagu maaha marka waxaa weeyaan waa muraacaatan lilmaslaxa maslaxada fiirin la fiirinayo xaajada insaanka ayaa saas loogu midaana mar walbay timaadaa waxaa la yidhi iska fududay midaani marmaray dhacdaa waxaa lagu yidhi markay dhacdo arrinkaasi waxaa weeyaan waa waa jirkaaga oo dhan iyo tintaada daahirkeeda baatinkeeda waa inaad dhaqdo fayajib waxaa waajibaya qaslu baatini kafiifi shacr tintiisu midka ay badan tahay baatinkeeda dhaqidiisaa waajibaya wajib waxaa waajibaya qaslu maa kii dhaqidiisa maagoo yaraahu uu arkayo annaadiru kan fiiriya min aluduni dhegta uu ka arkayo yacni qofka oo qubaysanaya haddii dhegtaada qofka ku fiiriya oo dhegtaada saan kuu fiiriya dhegtaada daloolkeeda saa u fiiriya intaas uu arkayo in biyaha la gaarsiiy inta loo je waa daahir waa jirka daahirkiisi intaas la qofka saan kuu fiiriya meesha inta dhegtaada uu ka arkayo in la dhaqo ayaa waajibta in la dhaqo ayaa waajibta waajib waxaa waajibaya aslu maa kii dhaqidiisii waajibaya maago yaraahu uu arkayo annaadiru kan eegayaa min aluduni dhegta uu ka arkayo inta dhegta uga jeedo in la dhaqaya waajiba haddaan la dhaqin qubayskaasi ma ansixin waa maakii ayaa in la dhaqa waajib tahay maago yadharu muuqanaya xaala taqawudi taqawudka xaaladiisa min aduburi dubur ka muuqanaya iyo wadabaqaatiha laalaabyadiisa qofku markuu fadhiisto oo qaadilxaaja qadaa'ulxaajada markuu u fadhiisto haddii gadaal laga soo inta loo jeedi karo qofka gadaal ka soo fiiriya oo u jeedi karo min duburihi uga jeedi karo iyadana marka uu janaabadii qubayska waajibka ah inuu dhaqo oo ayaa waajib ah see yeelaya sidii astinjada aan kusoo marayno oo kale markuu fadhiisto ayuu wuxuu samaynayaa hoos ayuu u riixayaa waa jiiranayaa bis wixii daahirka ahaa jiray daahirka imaanayaan halkaasu ku dhaqaya markaas wamaa kii dhaqitaankiisa ba waajibayaad leedahay yadharu muuqanaya xaala taqawudi xaaja gudashada oo masuusha xaajada loo gudanaayo xaaladeeda wixii muuqanaya min aduburi ka muuqanaya wa dabaqaatihi dabaqaati dubur laalaabida duburka muuqanaya wa maakii iyaa in la dhaqaa ay waajib tahay yadharu muuqanaya min farji اlmarأati haweeneyda farjigeed ka muuqanaya idaa jalasad markay fadhiisto calaa qadamayha haweeneydii labada cadood markay ku fadhiisato wixii farjigeed ka muuqanaya inay dhaqdo ayaa waajib ah inay dhaqdo welidaa labadaba waxaa loo sameeyaa labadaba qubayska intaysan gelin inay marka hore fadhiistaan ay asanjoodaan meelahaasoo dhan ay soo dhaqaan ilaa adoo taagan wixii maba dhaqmaayaanba saad meeshu ka fahmaysid adoo taagan duburkiina dhaq maayo qubulkii haweenayduna dhaqmi maayo iyadoo qofka uu taagan yahay saas darteed waxaa la rabaa qofku intuu fadhiisto intuusan qubayska waajibkaa qubaysan uu fadhiisto uu dhaqo markaas in alla intii oo yacni maxaa la yidhaahdaa duburkii iyo qubulkii wixii labadii labadiiba labadii jinsiba <clears throat> in qof walbaaba haweeneyda duburkii farjigan ay wada dhaqdo ninkiina duburkii bis uu dhaqo oo si lagu jiirto halkaas uu soo dhaqo laalaabiyadiisa wii ku sugnaa o dhan haweeneydan sidoo kale wuxuu yihi wayajibu waxaa waajibaya qaslu maa kii dhaqid simaago yaraahu naadiru midka fiirinaya o arkayo minal udun dhegta uu ka arkayo waa maaka inuu dhaqa ayaa waajibaya yadharu muuqanaya xaala taqawudi yacnii xaaje gudashada Ehm, maxaa la yihahda xaaladiisa wixii muuqanaya min aduburi ka muuqanaya wa dabaqaatihi wamaa kii dhaqidiisa waajibaya yadharu muuqanaya min farji haweeneyda farjigeeda ka muuqanaya idaa jalasat markay fariisto calaa qadamiha labadeda cagood dusheeda ku fariisto wa baaطinu qulfati man qof qoloftiisii dhaqidiisii baa waajibaya baainka wa baaطini qulfati man qof qoloftiisii baainkeedii dhaqidiisa baa waajibaya manka oo lam yukhtar aan la gudin iyo wamaa taxtahaa wixii qofka aan la gudin oo khayru makhtuumka ahon weli la gudin oo qoloftii ay ku taallo qoloftaas inta ay ku dahaaran tahay oy ku aadan tahay oo dhan in la dhaqo ayaa waajib ayadana waa qofkii qofka aan la gudin waa weeye qofkii lama gudin waa qaangaaray in la gudo waajib ahayd lama gudin bas marka ay saas tahay haddaba waxaa waajibaya inta laga wareejiyo qolofta laga wareejiyo waa in maxaad maarata markaas bacdi ou dhaqo meesha liannahu najaasadii baa ku dahaaran meeshaas najaasadii ba ku jirta waa daahir aan la dhaqin waa isla mid meeshaas iyo jirkaagan kale ood dhaqaysid waa isla mid haddaba qofka waa inuu isgudo wuxuu xalka ku gaari kara dhib la'aan inuu isgudo markuu isgudo kabacdi dhibkaasi mala haysanayo wixii dhammaan daahiri noqdeen dhaqidiisu waa salanta hadduuse isgudin soo maaha waa inuu qolofta int ka wareejiyo markaas bacdi wixii oo dhan uu soo dhaqo marka waa saas wa baadini qulfati man qof qoloftiisa qolofta waxa weeyaan waa xuubkan oo la goynaayo waaye oo nimanka yani wabain qulfati man qof qoloftiisii baainkeeda qof qoloftiisii baainkeeda dhaqidiisa ayaa waajiba mankaoo lam yukhtar aan la godin iyo wamaa taxtaha wixii ka hooseeya qoloftaas wixii ka hooseeya iyadana in la dhago waa lagama maarmaan marka waa saas weeyaan hadda waxaa laga hadlaya waa ragga lanna dumarku ayagu maxaad maarata waxa weeyaan hadda qoloftooda wax ay ku aadan tahay oo saas aanba iska jarinba waa iyadoon maxaad maarata waxba aan la maxaad maarata la goynin ayaaba iska laakiin ragga waay rag wax oo maxaad maarata in la wareejiyo iyo wax hoosteeda ay najaasa geli karto iyo wax ragga ashardu haalif shardiga saddexaadna dukhuululwaqti hadda laba shardi ka soo baxday shuruuddii labiiyo tobanka shardi oo kuu sheegay waxaad ka soo baxday laba shardi baad ka soo baxday الشharد الثالث dخuل الوqت شhardiga saddexaad oo maxaa la ihahdaa oo min shuruuط الصلاة laba waad soo dhamaysaye waa middaas saddexaad waxay tahay waktiga aad tukanaysa oo faradkahay inuu galay way waktiga galo الشharد الثالث dخuل الوqti waktiga gelidiisa wey wa huwa dukuul waktigaas waktiga gelidiisuna zawaalu shamsi qoraxda suulideedii weeyaan oo laga hore u sugnaaday waa qoraxdu dhexbartanka cirka inay xaggan ka aado markay dhexbartanka xaggan haddii jirto dhexbartanka dhinacan haddii jirto waxaasoo dhan waa dhexbartanka xaggan aysan jirin xaggan aysan jirin oo cirka kale markasta ay ku aadantahay qoraxdii fii maa naraahu sida annaga yacanii isheen ay la tahay waa inay markaas in yar ay halkan ka aado oo qoraxu dhaca haddii xaggan u badato duhurka markaas kale adnaa shay wa ugu yarda halka ad duurkii baa galay wa huwa dukuulu waktigiina zawaalu shamsi qorax suulideeda weeyaan oo le duhur u sugnaaday waa kow wa buluuqu dilli kulli shayin shay kasta hooskiisa gaaridiisa weeyaanoo milahu mila shayi shayga oo kale ou gaaro zaa'idan isagoo zaa'idka ah calaa dilli istiwaa'i lilcasri yacni u waktiga labaad waxaa weeyaan in shaygii iyo hooskiisii ay isla ekaadaan maxaa isla ekaaday shaygii iyo hooskiisii ayaa isla ekaaday isku mid ayay noqdeen waa miduu ku leeyahay waa buluuqu dilli kulli shayin shay kasta hooskiisa ahaantiis gaaridiisa weeyaanoo milahu shaygii kale uu gaaro shaygii hooskiisii iyo shaygiibaa isla ekaaday zaa'idan iyadoo dilligaasi uu dheeraad ka yahay calaa dilli اlistiwaa dhakaanshihii hooskiisii uu dheeraad ka yahay oo lilcasri buluuqaas iskale lilcasri ba iskale muxuu ula jeedaa zaa'idan calaa dilli اlistiwaa safiinihii hore ayaan si fiican ugu soo suuraynay laga yaabay inaad halmaantay hadda ku cesho waxaan dhahnay qoraxdu markay dhexbartanka cirka ku aadan tahay oo xaggan aysan jirin qoraxudhac xaggan qorax ka soo baxna aysan jirin shaygu wuxuu leeyahay markii la taago hoos saddex aalo ayaa jirta qoraxdu hadday xaggan koonfurta marayso shaygaa la taagaa markay qoraxdu kala barka taagan tahay hoos ayuu leeyahy hooskaas xaggee u xagga waqooyiga haddii qoraxdu xagga waqooyiga ay maraysana qoraxdii kala barka ay jirto oysa xaggan xaggan midna jirin shayga laakiin qoraxda dhinacan maraysa shayga marka la taago hoos ayuu leeyahay hooskaas xagu jiraa xaggan marna qoraxdu xagganna ma marto xagganna marta dhex bartanka ayay maraysaa adiga madaxaaga meesha ku aadan xagganna ma jirto xagganna ma jirto koonfurna ma jirto waqooyina ma jirto <clears throat> markaasna shaygu wax hoosa ma laha laa dilla lahu hoosoo dhan haba ma laha markaas marka ay saas tahay labada jeero xaggan iyo xaggan ay jirto labadaas meelood oo xaggan iyo xaggan ay jirto qoraxdu ay jirto hooska shaygu uu leeyahay qoraxdan xaggan isa aadin xaggan isan aadin weli oo barina waa ka timi waqooyina baalkii qoraxdhacana weli ma aadin kala barka cirkay maraysaa markaas ayada ah haygu hoos haygaas hooskiisa ayaa shaygaas hooska uu iska leeyahay ayaa waxaa la yidhaha dhilul istiwaa waa hooskii qoraxda markii istiwaa ku taagnayd ee shaygan uu lahaa hooskaas is cabiranaysaa inta sentimitir ou noqdo ayaad cabiranaysaa hadhowaad rabtaa casarkii ma gale mise ma gelin inaad tirahdid shaygii naftiisa ushii ama birtii u toosnayd oo awal aad taagtay ayaad nafteedii baad soo qaadanaysaa markaasaad taagaysaa markii haddaba hoos ka dheeraad ah intii hooska istiwaha ka dheeraad ah oo bilowday waktigii qoraxda xaggaan taagnayd kabacdi bilowday kii hore uusan ku jirin maalan waxaa tir kii hore wuxuu ahaa dilodhistawi wuxuu ahaa shan mitir ayuu sheegaan han mitir shan sentimitir oo hoos ayuu lahaa shantii sentimitir hoos laga gooyey oo usan ku jirin oo shaygani uu leeya yani oo shaygan hooskiisa la ah usan ku jirin waxaad samayn kartaa shaygan hooskiis markas la ekaadaan ad waxaad leedaha shan sentimitir hudar oo sawihi ah ku dar bas waa intaas un taasa waxaa la yidhahdaa waa mid ismidda ku leeyahay zaa'idan dhilligaas isagoo ka zaa'id ah calaa dilli listiwaa istiwi hooskiis ka zaa'ida ah, oo lilcasri u sugnaaday buluqu dilli kulli shay asgale lilcasri wa quruubi الshamsi qoraxeed ciddeedii oo lilmaqribi qoraxeed markay dhacdana maqribaa jira wa quruubi shafaqi shafaqi dhiciddiisii shafaqa alaxmar ee casaa oo lilcishaa u sugna shafaqa gaduudan qorax markay dhacdo maqribkii la tukado ceelalowga gaduudan oo oo yacnii kaasi dhammaado waxaa soo bedelaya asfar ayaa soo bedelaya asfarkaasi marka uu jiro aad aragtidba cisha waa jiraa marka wuxuu yidhi waquruub الshams qoraxad cideedi waa lilmaqrib u sugnaaday waquruub الshafaqi shafaqeed cidiisa waa shafaq alaxmar ee gadudnaa oo lilcishaa u sugnaaday shafaqa mar badan dhaco maxaa jira cishaa jira waطuluucu اlfajri fajrka soo bixidiisii fajrkii aلsaadiqi ee runta sheegayey fajrkii almuctaridi ee faafayay oo junuuban wa shimaalan waqooyi iyo koonfur u kala faafayey januuban wa shamaalan januuban wa shamaalan yacnii waxa weeyaan koonfur iyo waqooyi u kala faafayey oo lilfajri u sugnaaday salaad subax markay dhalanayso midka fajr saadiqa la yidhaahdo waa midka iftiinka soo baxaya ee markaas bacdina jihada ku faafaya wuxuu kala aadayaa ilaa xaggan ka soo baxaya koonfur oo xaggana iyo waqooyi oo xaggaan ah yuu saa u kala faafaya kaas muxuu diidayaa fajrulkaadibka u diidan wa uluucu lfajri fajrkii soo bixidiisa wey fajrkii asaadiqa ee runta sheegayey fajrkii almuctaridi ee gud yani gudbanaa oo ballaaranaya loo jeedaa januuban xagga koonfur u gudbanaa iyo washamaalan xagga waqooyi oo lilfajri u sugnaaday fatajibu salaatu salaaddii waa waajibtaa fii hadihi alawqaat awqaadaas iyada ayay salaaddii waajibtaa shantaas waqti aan soo sheegnay ayaa salaaddii waajibtaa wa taqdiimuhaa salaadda horumarinteedii calayhaa awqaaddaas laga hormariyo wakhtiguu weli gaarin oo salaad la tukado wa taakhiiruhaa iyo dibdhigiddeedii canhaa awqaaddaas laga dibdhigo salaaddii min akbari almacaasi macaasi dunuubta macaasi la same ku ugu waaweyn bay kamid tahay wa afxashi asayi'aat dembiyaalo kuwa ugu foolxumada badan ayuu ka mid yahay wa taqdiimuhaa salaada oo la hormariyo wa takhiiru calayhaa awqaaddaas aan soo sheegnay laga hormariyo wa takhiiruhaa salaada oo la dibdhigo canhaa awqaaddaas laga dibdhigo min akbari اlmacaasi macaasida kuwa ugu waaweyn mid ka mida ah wey wa afxash اsayi'aati wa min afxashi اsayi'aat xumaanyaalo kuwa ugu foolxumada badan mid ka midana ah wey halkiisa joogo allah subxana wa tacaala kaa aan soo sheegnay dhammaantiis oo qubayskii iyo maxaa l eh, waxaas oo dhan oo inta aan soo sheegnay la dhaqaayo iyo qubaysyaalkaas aan soo marnay waa inay biyuhu ku socdaan maxay biabcihi waa inuu ku socdaan sidii loogu talagalo abcigiisa ahaa waa inuu ku socdo waa miduu kusoo yidhi <clears throat> qubays jiirkoo biyo lagu dhammaystiro wixii la dhaqaayo o dhan buu ku sheegay meesha la dhaqaayo hoos iyo kor waxaa doonta dhaq qulfatin man lam yukrib n ulfati baini man lam yukhtan waxaasoo dhan iyo wamaa taxtahaa waxaaso dhan maxaa la rabaa waxaa waajiba biyuhu inay socdaan biamci biyo midabkii biyaha u eg oo wasawasaysa ku jirin wasaqaysa waxyaaba dadku ay sameyn waxa ka mid maalan shaan bay ku qubaysanayaan shaambadii ayagu weli qubays waa qubays kadoo waajib ahaa qofka haddoo daahir ahaa daahir iska yahay oo yacni shaambo wuxuu rabaa ku qubaysto ayadoo ku taaltaalmaanaya ka cadcad hata iska taga dooraba waxba loomays laakiin qubays farad buu qubaysanayey marka hore yani uu ku bilowday shaambadii isku bilaabay biyihiiba waa isku bilaabay biyihii waa kala gaari waayeen shaambadiia weli ku taaltaalla biyihii iyagoo calas ah ma aysan soconin qubayskiisa wa kuma jir waa inuu biyo doonto oo haddana isku shubo lianna waxaa laga waayey fayajibu waxaa waajibi weli an yajriya almaa bihi inuu socdo bidabcihi dabcigiisii lagu yaqaanayo midabkiisa inuu ku socdo calaa kulli daalika aan soo sheegnay dhammaantiis allah subxana wa tacaala